بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتسعد من سماء إلى سماء وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين والناس مضطربون فيها فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته كقول بعضهم إنها النفس أو, إنها النفس أو الريح التي تتردد الجلد في البدن وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود فيقولون لا هي داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تسعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج إن أحسن الله إليكم وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينة له ولا مداخلة وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات ونحو ذلك من الصفات من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال نعم. و waxaynu kusoo jiray eh, asalkii labaad ee u dambeeyey ee ahaa alqowlu fi asifaati kalqowli fi اdaat laba mihaal buu sheekhu marka iyuu kusoo khatimay labada asal mihaalka koobaad jannadaad kusoo marteen iyo naciimteedii iyo howlaheedii mihaalka u dambeeyey ruuxda ahaa ayuu sheekhu hadda keenay maqsuudka uu ka rabo ruuxda inuu sheekhu keenaa waxaa weye inuu kutuso ilaahay subxaanahu wa tacaala qudradiisa cajiibka iyo awoodiisu intay dhan tahay waxaad ku garato ad ku qiyaasato ayuu sheekhu u keenay misaalkaas maxaa yeelay waa shay mushkil ah ina tusahaya dacfu linsaan iyo basharku awooddaradiisa iyo farqiga u dhexeeya laxaadkiisa bayna alkhaaliqi waalmakhluuq waxa inoogu xiga inoogu dhow inagu aan fahno ama aan dareenno waa nafteenna daatadaada shayga ugu sokeeya ee ugu dhow ee la xidhiidha waa nafta naftina waa l hadii lagu dhaho hadda eex ma qeexi karti naftaadi hadda qeex haddii lagu dhaho oo tilmaan tilmaan dhammaystiran ka bixi oo aadama kaaga qanci karo oo caaqil fahmi karo laguna qanci karo mufasala tilmaan faahfaahsan ka bixi kama bixin karti adoo marka shaygii kuugu dhowaa makhluuqaadka aan tilmaan fuula ka bixin karin oo dhammaystiran seed u damacday weeye allihii subxaanu qaadirkayo ku abuuray ee koonku dhan iska lahaa eenan arag ee qeybka ahaa inaad tilmaan dhammaystiran ka bixiso haddana aada isku daydo tilmaamihiisa inaad ku shabahdo makhluuqaadkii adigoo nafti fahmila waxay tahay makhluuqada ahayd ee daciifada ahayd ee la abuuray bacda an lam takun baad tilmaami laadahay oo makhluuqaadka kale xataa tilmaamihii kaga duwanayd ama ay la wadaagtay aada caddayn laadahay marka siad ku damacda weeye ilaahay subxaan qaadirkaa inaad sifaadkiisa tamhiil iyo tashbiih ku samayso ama aad isku dayda inaad ixaato ku samayso whakada alqowl fi lmithaal اtani huwa اruux alatii fiina fainaha qad wusifat bisifaati hubuutiyati wa salbiya sifaat sugan oo ay leedahay oo inay eh, duusho inay wax aragto in lala hadlo in lala khitaabo inay eh, raaxaysato inay cadaabanto waxaaso dhan baa lagu tilmaamaya salbiya waxna waa laga anfinaya waxna waa tcruj اlmalaaikaةu wاlruuxu ilayh in اruuxa idaa qubida tabicahu اlbasr idan sheekhu wuxu ui wqad ahbarat الnus anaha tacruju watascadu min sama ilى sama waanaha tuqbadu min اlbadan watusalu minhu kama tusalu shacrat min alcajiin xadiidka axmed iyo xaakim baa soo saarma xadiid ilbara qeybtan dambe watusalu minhu kama tusalu shacratu min alcajiin xadiid marka sugan weeye macnahu sheekhu tilmaamayo wاnnaasu muطaribuuna fiiha marka qudrat اlkhalaa'iq wاlbashar ayuu sheekhu rabaa inuu tuso iyo dabdarada ay ku mashquulsan yihiin markay rabbigood tilmaamayaan ama tilmaamo u diidayaan khaasatan inti fasahaaday inti fasahaaday wuxuu sheekhu mahiyat ruuxu fa minhum awaa'ifu min ahli اlkalaam yajcaluunaha juz-an min albadan mucsilada u badan ra'yigaas juz-an min albadan abubakr alasam ayaa ku caanbaxay in la yidhahda naftu ama ruuxdu waa qayb jidhka ka mid a ah, ka qalbihi wa kabidihi wa fu oo kale ah cudw min alacdaa aw sifatu min sifaatihi ama waxay dheheen ma ahe xubinba ma ahee iyo gabaleh waa tilmaan ka cilmihi wa caqlihi wa dakaa'ihi wa fitnatihi iyo wixii la halmaalay ka qowli bacdihim inaha nafsu aw ariixu baqilana warkaa iska leh baqilana wuxuu ihi ruuxda lagu sheegay nafta la sheegayo waa neefta naga soo baxayse markaan hadlayna hadda marna baxaysa marna baqilani baa loo tiriyay jamaca min almuctazila wa qowli bacdihim innaha alxayaatu nolosha ku qudhigeedaaba ruuxii nafay dhehe iska wareer nolosha aada nooshahay ayaaba ruuxdii nafta ah bidaliil markay baxdo waad dhimanaysaa xaliwi waad fashilan tihiin way tagtaa oo waad riyootaa oo adduunku dhan baad wareegtaa naftuna waa joogtaa waad neefsanaysaa waad joogtaa maxaa baxay iisheeg allahu yatawafal anfusa xiina mowtiha walatim lam tamut fii manaamiha ruuxdaadi oo tagtay oo adduunkun oo soo martay oo jannooyinka martay oo shuhadaa soo aragtay oo awowgood la kulantay oo ayeedeed soo aragtay oo wareegtay caawo dhan daashay ayaad xaggana neefsanaysaa oo aada saxarada kontarooleysaa oo kaadimaha qabato kacaysaayoo neeftana xagga kale ka wadaa idan waxa tagay waxa jooga maxay kale yihiin waa wareer la dhaqaajin awil masaaj waxay dhaheen ruuxdii naftu waaba abiicadaba abiicat lbashar almasaaj abiicat lbasar abiicada aad ku nooshahay ee cadhada iyo faraxa iyo waxaasoo dhan majmuuc abaa'ic jumla min aabaaci albashariya qadabkii raxmadii caqligii xanaaqii naxariistii gobanimadii waxaa dadku ku tilmaaman yahay ee muwaasafaadka fara badan ee abiicadan la yidhaahdo weeye baan ruuxdii nafta la sheegay wareer kale aw nafs lbadani ana warin waa shirka qudhigiisa ruuxdii nafta ah abubakr alasma markuu wareeray waa ra'yi kale isaga u qabo abubakr aslam almuctazili almufasir shaydaankii idan waxaasoo dhan marka sheekh wuxuu ka rabaa waminhu طaa'ifa min ahli yasifuunaha bima yasifuuna bihi waajib alwujuudi cindahum qolyan intay ku wareen falaasifo aristo risaalu ka qoray aflaton risaalu ka leeyahay suqraat risaalu ka leeyahay fidaqoris risaalka way ku wareereen dhaqaajin waaye ayb wakii jahmin usbaan uu ku baxsada markay sumariyadu qabteen ay dhaheen ilahay natusana taabsiye uu yidhi idinkun ruuxdiina ituso ay taabsiiye marka waa bahal badan ruuxdu lagu wareeray nin walba meel ku dhuftay ibnu xasam intuu soo ururiyay aqwaasha bini aadamka o dhan yuu radiyey falaasifo waday waday marka dambe wuxuu yidhi wa qaala saairu cafwan wadahaba saa'iru ahli lislaami walmilali almuqirati bilmacaadi ila ana الnafsa jism طawiil cariid camiiq dat makaani caaqila mumayiza musarifaة ljasad walaa yaqulhu muxadiثun wa ahlu suniyin hada اlqowl iska ilaaliya marka waxa loo tiri ahlu sunaha loo tiri wuxuu ihi marka iska daa gaalada warkeeda iyo falaasif su usoo radinaya bainiy wuxuu ihi wadahaba saa'iru ahli اlislaam wاlmilal اlmuqira bilmacaad wixii aakhara inay jirto adduunka la rogi doono o la soo bixin doona aaminsan o dhan isku raaceen ilaa ana nafsa jismun tawiilun waa jismi dheer miyaad aragteen jismi dheer oo naf ah balaaran ballaadhan weliba ballac leh camiiqun mug leh hoosna u qodan daatu boosay degtay leedahay caaqilatun mumayiza wax garato wax kala socda musarifatun liljasad jirkana maamusha kitaabkiisa alfisalka fiiriya ya badanku buu tilmaamaya haddaan filaya <laughs> badanka ku wareero musarifatun liljasad buu kuleeyahay majalka saddexaad iyo cafwan toddoba boqol konton iyo labo dabcada daarulfadiil daarulfadiila laga fiiriyo ama daarulbaled midka saddexda mujaladka ah waa wareerkaasa marka ka taagan sheekhu midka mithaalkaas inuu inuu keeno aada buu u jazaahu llahu khayra qolyaha marka falaasifada maxay ku tilmaameen waajib lwujuud oo alla ah ka bixinayeen markay nafti iyo ku wareereen bay ka bixiyeen maxay yidhahdeen laa hiya daakhila badani walaa khaarija walaa mubaayinatan lahu walaa mudaakhila warkii aada soo marteen imtixaanka ah waxay kaloo sheegeen naftu ama ruuxdu waxay garataa alumuur alkuliya alcaam insaaniye iyo wujuud mulaq waxyaabaha guud bay garataa alculuum alkuliya almacaani alkuliya laakiin waxyaabaha daqiiqi ashkhaasta ama dawaada ama juziyaadka ama cilmiga shaksiga waaxidkaa ma garan karto aljuziyaat waxay ka wadaan alumuur almucayana meeshuu yii sheekhu ay aljuziyaat alkhaarija alati hiya afraadu waaqicatu fi lcaalam afraadda waaqica dhacaysay juziyaadka iyo umuur almucayana ka wadaan almaxsuusa ka afraad اlinsaani wa afraadi alfarasi wاljamaadaat ila akhirihi wqad yaqul inaha la tudriku اlumuur almucayana ay alumuur aljuziya alwaaqicata fi lcaalam اlmaxsuus wاlxaqaa'iq اlmawjuuda fi اlkhaarij ma haleeyaysay dhin lanna alxaqaa'iq almawjuuda fi lkharij waa mucayanaat waa jusiyaat xaqaa'iqda banaanka taale fi lkhaarij laa takunu ila mushahasa waa inagu soo maray ayib waxaynu helay shakeliya wainamaa tudriku alumuur alkuliya almulaqa ay almulaqa can lquyuud aan quyuud iyo sifaat lahayn waa wixii waa umuurtii dihnigeeda de waa almawjuud fi dihni alwujuud dihni bay haleeshaa naam nafs shay nafs shay sheekhu kuso hormariy sooma sooma dhihin waxaa lagayaba inay ku tilmaamaan waxay ku tilmaamaan waajib alwujuud ruuxdu waxay ku tilmaamayaan tilmaamihii alle allay sidaa u yaqaanaan falaasifadu ilaa bacdu ahl kalaam xataa lagu eedeeya inay ku dhaceen masalada oo juwayni fi burhani lagu eedeeyen oo hawshaa ku dhacay waxba kusii mashquulmin hawshaa marka waa iska waa iska cadday macnahaas alkuliyi horaan baad soo barateen waa maa laa yamnacu nafsu tasawurihi alishtiraa maa laa yamnacu tasawuruhu alshtiraaka shayga macnaha guud oon la wadaagay marka aad mafhuumkiisaba fahamta aan diidaynin in la sheergareeyo oo la wadaago oo la isla yeesho la wada galo kaasaa kulli ah juzigana cagsigiisu waad garanaysa waa maa yamnacu tasawuruhu alishtiraaka fii macnaahu haddii lagu yiri waxa aad sheegteen eed leedihiin laa daakila caalam walaa khaarija walaa dakhila fi اljsaam walaa khaarija canha waxaan o dhan waa waxaan suuro geli karin waana mumtanic fi daruurat اlcuquul waxay dheheen bal hada mumkin bidaliil ana اlkuliyaat mumkina mawjuuda wahiya hayru mushaarin ilayha maxay ku fashilma hadda oo iskaga dhex dalmay waxay dheheen ana alkuliyaat alkuliyaat dihniya wey waa mumkinat اlwuquuc mawjuudat ma fi lkhaarij ba maya waaqicee khaarijka ma joogte waa mawjuudat fi dihni wahiya hayru mushaarin labana tilmaamay dheh marka waxay sheekhu u sheegay wuxuu qad gafaluu can kowni lkuliyaati laa tuujadu kuliyatan ila fi ladaan waa qaacida u horreysa idiin soo hormeeday cashirku iyo kitaabku in badan buu idinka anfici doonaan ay ku baraarugaysan hadlaynin laa fi lacyaan ay laa fi lkhaariji walacyaan almushahasa wax la marka kulli la yidhaahdo oo banaan taagan ma jire jismi abiici ah unbaa meesha yaalla wuxuu ihi fayactamiduuna fima yaquuluuna fi lmabda adduunka bilowgiisii iyo wlmacaad soo celinta adduunka marka la soo celin hayaba calaa mili hada alkhayaali aladi laa yakhfa fasaaduhu calaa haalib aljuhaal waxaa unbaa diini ka dhigtaan oy ku dul wareegaan marka macno badan nimankaasi ma sii laha nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهود مشهودة وكيل القولين خطأ وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو لي بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود ومنهم من يقول هو القائم بنفسه ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة وكل هؤلاء, وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا بل هو, بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قديرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات والعقول ونحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة عن عن تكييفها وتحديدها لأنها لم يشاهدوا لها نظيرا والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بمباينته لمخلوقات مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها فإذا كان من نفى صفات الروح جاهدا جاحدا معطلا لها ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة مستحقة لما لها من الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات نعم khulaaso wanaagsan ayuu sheekhu ka bixiyay masalat aruux aw nafs baxta aada u qiimo badan weeye min xayu kutubta ugu fiican kitaabka aruux ibn اlqayim baad ka muraajacin kartaan calaa kalaamin fiihi calaa mulaaxadaat oo wuxuu ku dul wareegaya hadalkiisu inay ruuxdu jismi tahay kitaabkuna sheekhu waa hore u alifay oo fii siqarihi wa awaaili nubuuqihi buu alifay baa la yidhahdaa marka mulaaxadaad buu leeyahay kutubtiisa kale uu ku saxay laakiin waa anfacu kitaabin fi lmasala qolyihiin dadka islaamiyiintu ay leeyihiin marka isaga muraajaceeya sheikhulislaam ibnu taymiya meeluu kaga hadlayna waa aada bay u fiican tahay waxaad moodaa hadduu ibnu qayim xilligaa uu kitaabka qorayay inuusan sheekha kitaabtiisa aada usan u muraajacaynin baan moodaa si kastaba noqotay wadiraabu nufaati walmuhbita fi ruuxi kaiiru wasababu dalika waa maxay ruuxda ay u yaqaanaan qolyahan kalaamiyiinta ama manaadiqadu ama ruuxwaxay ku magacaabaan anafs annaatia inagu meeshan aruux ka dhaano annafs annaatia ay almufakira alcaaqila bay u yaqaanaan falaasifadu laysat hiya min jinsi hada lbadal isku jinsi ma ay ruuxda iyo jidhku waa kala duwan yihiin muwaasafaad bay ku kala duwan yihiin ilaahay baa kala duway wayas'aluunaka can iruux qul maadaama ay kala duwan yihiin walidaalika jamaaca min asuufiya waxay yidhaahdeen ruuxdu makhluuqaba ma aha laysat khalqan min khalqi illaah wa inamaa hiya waa nawcun aakhar laysat min alkhalaa'iq laysat hiya min alkhalaa'iq limaada ilaahay wuxuu yihi qul iruuxu min amri rabbi amraka ilaahayna waa kalaamkiisii kalaamka ilaahayna makhluuq ma aha wa min hama alruuxu laysat makhluuqatan bay la gaadha waana bail waana bail ayb lana alqaacida fima yudaafu ila اllahi subxaanahu wa tacaala waa nowcaan waxa ilahay loo hadda korna waan idin soo sheegay maa yudaafu ila rabbi subxaanahu wa tacaala waa nowcaan ma yudaafu ila llahi subxaanahu wa tacaala idaafata iijaadin wa takhliiqin aw idaafata tashriifin wa takriim wax ilaahay loo aaneeyo oo acyaana maa yudaafu ila rabi min acyaanin qaaimatin bianfusiha shay cayna ama jismiga ah ama daataah ama mawjuud jiro madax bannaan oo ilaahay loo aaneeyo waa qeybta koobaad alnowc اlأwal wa maa yudaafu ila rabi min acyaan wa mawjuudaat wa dawaat qaa'ima bidaatiha ilahay baa loo aanaynayaa waxaan loogu aanay laba qaab ima idaafata iijaadin idaafatu iijaadin wa takhliiq waxaad dhahaysa addoommaha ilaahay uunkii ilaahay baan dhahayna uunkii o dhan iyo makhluuqaadkabaa rabbi loo aanayn oo loo tiirin idaafata iijaadan wa takhliiq bacdu lmakhluuqaat walacyaan wadawaad baa rabbi loo tiirin idaafata tashriifin wa takriim ka beyt illaahi wa buyuut illaahi wa naaqat illaahi wa nabiy illaahi ila aakhirihi idan ruuxdu waxay gelaysaa hada nooc bay gelaysaa aruuxu waa min hada nawc wamaa yudaafu ila idaafata تشريف wa أو aw idaafata takhliiqin wa iijaad maxaa yeelay waa qaacida mujmaca bayna ahli اlkhalaa'iqi ahli lqibl o dhan way ku ijmaaceen dawaadda iyo acyaanta qaa'ima binafsiha inay makhluuqo tahay ilaahina aan loo aanayn karin loogu aanayn karin ka ka sifa iyo macaanida iyo waxyaabaha aan gooni u istaagi karin ayaa laysku haystaa mooye layskuma haysto acyaanta iyo dawaada qaa'ima bianfusiha in ay aan rabbi loo tiirin karin ka sifatin aan logu aanayn karin taa muran ma laha idan haddii qaacida qaacida ijmaaciya waa muhiim maxaa inoo saaray maa yudaafu ila rabbi min awsaafin wa macaanin fahadihi min sifaat illah fahada nawcu waa min sifaati illahi subxaanahu wa tacaala walaa yakunu ila sifata kamaalin ilahay waa munazahun cani annaqaais marka aruuxu qolyahan hadda suufiyada ah waxay geliyeen min alqismi athani bay geliyeen oo waxay dhaheen amru llahi waa kalaamuhu kalaam llahina waa hayru makhluuq yas'aluunaka can اruuxi qul اruuxu min amri rabbi waxaa lagu bushiel alamru waa laba amru sharci amri kowni huna amr kowni aa loo jeedaa qul iruuxu min amri rabbi rabbi amarkii alkowni اlqadari aladi yaqtadi اliijaada wالtakhliiqa laakiin waxaa lagugu ibhaamiyey waa lidiqati الruuxi waliidhaari cajzi اlbashariyati can idraakiha macnahaasaa meesha ku jira walaa min jinsi اlcanaasiri canaasirta waa mawaada makhluuqaadka laga abuura canaasirta afar bay u yaqaanaan turaabka iyo biyaha iyo maaga iyo hawada iyo naartay dhahaan canaasir ay iska samaysteen baa jira laakiin hadda waxaa looga jeedaa waa maadat اlashyaa waa afar iyo waa saddex iyo waa shan iyo waa lix iyo mrb alcanaasir alarbaca almaa wاlhawa annaar wاturaab afartaasa iyagu yaqaanaa laakiin wlmuwalidaat minha iyo wixii ka dhashay maadatu shay iyo wixii ka farcama makhluuqaadki jiray ah ama ashyaadii laga abuuray adugu hadda cunsur linsaan waa maxay waa min turaabin aw min almaniy maxaa ka dhashay oo muwalad minhu ah adiga insaankaay banaanka taagaan bal hiya min jinsin aakhara mukhaalifin lihadi اlajnaas waa ka duwan tahay jinsi kale fahaulaai saaru laa yucarifuunaha ila bsuluub falaasifa markay ruux tacriifinayan qeexayaan nafyi un bay ku bay ku ilahay bay nafyi ku tacriifin jireen alatii tuuji ila bsuluub alati tuujibu mukhaalafata liajsaam almashhuuda wa ulaaئika yajcaluunaha min jinsi اlajsaam اlmashhuuda wakalowni khaطأ ninkii inkira sifaadkii iyo tilmaamihii ruuxdu ay lahayd ee un ku tilmaama binafyi laysat kada laysat kada laysat waa bail warkiisu waa mubطil lanna akhbaar الshaaric wa akhbaar اlanbiya waxay sugtay awsaaf hubuutiya wujuudiya lilnafsi waliلruuxi ninka yidhaahda ruuxdu waa min jins اlأjsaamna siduu ibn xasm soo guuriyey u i waa jismun طawiilu cariidu camiiqu daatu makaanin ma iisoo sheegin mar dhaweyto asna waa waa war baila ah wey war baila ah. wa kila qowleyni aa labada qowlba waa aa mid walba wuxuu khilaafsan yahay midna lilwaaqic buu khilaafsan yahay waa ka dambe yidhi waa jism maxaa jism awe midka hore ku yidhi lama tilmaami kara waxaan ku tilmaamaynaa binafyi shayga haddii la anfiya didigiisii baa sugnaanaya haddaad nafyi shayga haddaad turto wasfigii kamaalka ah waxaa sugnaanaya didkiis iyo naqaydkiisu cagsi ahaa mhm. laysat bijismin laysat bijismin walaa qaa'imatin bidaatiha walaa walaa walaa bay wadayaan nafyigaasay wadayaan inay dhaan sumeen ama waa ama jism ama waa isa oo tilmaam hubuuta ay bixiyaan bay ku wadayaan ayb laysa xaalatan fi ljasadi walaa mufaariqatan lahu walaysat hiya bijismin walaa walaa nafyigaas oo hadda ka hor ay kusoo daa sheekhu kii kusoo sheegay ma ina laa dakhil walaa khaarija uu soo sheegay nafyiga kuu sheegayo walaa mutaxarika laadaa un bay wadayaan wa iطlaaqu اlqowli calayha bianaha jismun ibn xasan baad moodaa iyo iyo ibn qayim ba sheekhu inuu radinayo wa iطlaaqu اlqowli bianaha jismun aw laysat bijismin yaxtaaju ila tafsiil walafdu اljismi linnaasi fiihi aqwaalu mutacadidaة isilaaxiya gayru macnaha lugawi muhim jiddan weeye lafdu اljismi macaani badan oo istilaaxi ah oon wadci ahayn oo luqawi ahayn wadcan luqawi ah aan ahayn oo wadci curfi ah ayaa ka jirta minhaju sunna aada ugu fafaaya macaani ljismi iyo ikhtilaafu nnaas iyo awdaacda curfigae soo gasha majaladka labaad sagaashan iyo toddobo iyo boqol afartan iyo shanba aada uga muraajaceeya waxaan soo qaaday axad lmutakalimiin kitaabkiisaan soo qaaday abu mansuur albaqdaadi cabdilqaahir muطaahir albaqdaadi tamimi shaafici shaykhu lashcariyati fi zamanihi bilaa munaasic kitaabkiisa la yidhaahdo waa aragta ciyaaru nadari fi cilmi اljadal waa cilm اljadal alfalsafi wاlkalaami wاlmantiqi ma aha kii aad taqaaneen jadalka usuuliga ma aha ayb wuxuu leeyahay safxada feerweynkiisiba carada ka batay safxada afar boqol afartan iyo cafwan saddex boqol toban iyo toddobo saddex boqol toban iyo toddobo ahlukalaamku siday jismi iskugu khilaafeen baan raba inaad fahantaan oo wax laysku haystaba aan lagugu lagugu mashquulinin wuxuu uhi waاkhtalafuu fi xaddi اljismi faqaalat اlfalaasifatu wاlmuhandisuuna jismi waa maxay ma huwa اljism inahu الطawiil اlcariid اlcamiiq inahu الطawiil اlcariid alcamiiq ibn xasm marka madhabkii falaasifada ayuu ruuxdii ku tacriifiyey soo maaha wa qaaluu waxay yidhaahdeen fi ma lahu طuul wa carض bilaa cumqin inahu saطxun wa fi ma lahu طuul faqط inahu khaط wa طarafaahu nuqطatan wa akar اlmuctasilati calى anahu الطawiil اlcariid اlcamiiq jismigu calى anahu الطawiil اlcariid اlcamiiq alabcaad ahalaa loo yaqaana markaad cilmu kalaamka maraysa kutubtiisa maa lahu abcaadun alaat hadday ku dhahaan u qaadan masaafaad hamoodin waxay ujeedaan duulka iyo cardiga iyo cumqiga sheekhu wuxuu leeyahay iyo ballac iyo mug mug af somaliya lagu yidhahda waa taqaana abcaad alaat u yaqaan wakhtalafuu fi cadadi ajzaa'ihi muctazilo fa man qaala amaaniyatu ajzaa jidhku wuxuu ka sideed qaybood yaa u sheegay wa minhum man qaala eh, waxay dhaheen arbacatu minha mubiqatu cala wa bihi qaala mucamar ama macmar ibn cabaad wa zacma ana اlأجزaء ثamaaniyata yaxduثu acraadu fi anfusiha taxduثu اlacraadu fi anfusiha waida اnfarada اljuزء minha kana khaaliya min اlacraad wa zacma abulhudayl اlcalaaf ana aqla أجزاء اljismi sitaة أجزاء waqala hishaam alfuuطi sitaة وaثalaaثuuna juزءa wa zacma الصaalixiyu xusein الصaalixي albajli ana aljisma maxtamal acraad ana aljisma maxtamal acraad idan ilahay wuxuu noqda markaa hadde asaga calaa xaddihi jismi buu noqonaya jismi buu noqonaya calaa xaddihi kuwa kale gu dhaamaa sama ljuz alwala sama ljuz alwaaxida jisma lixtimaali lacraad wa zacma aliskaafiyu ana asna muczali ah aljisma ma ma ida wujida lahu tuula wacardu wacumqun waajra aljisma calayhi fi xaali cadamihi wa bihi qaala abuxuseyn alkhayaad intan dambe ma fahmin wazacma اliskaafiyu ana اljisma ma ida wujida lahu cafwan kaana la waasax ma ida wujida kaana lahu tuulu wacardu wacumqu waajra اljisma calayhi fi xaali cadamihi isagoon jirin wuxuu hi waaba jismi shayga xataa aan jirin ee dhici karta inuu intaa yeesho waa jismi buu i wbihi qaala abu xusein alkhayaad alkacbi kan maqaalaadka iska leh ninkaad u taqaana abu xusein alkhayaadkii iska lahaa weeye kitaabka ii sheeg alradd cala ibnirawandi ninkaas garoodni ninkuu radinhaya aad u baabiye w waagi damban u heeli abulqasim alkacbigi maqaalaadkas ka lahaa daaifo dhan buu leeya baqdaadiya leeda imtixaan wa zacamat ilkaraamiyatu karaamiyu ana aljisma huwa alqaa'im binafsihi wa qaaluu ina allaha jismun liannahu qaa'imun binafsihi wa zacama hishaam alxakam alraafidi mujasimkii weynaa ana aljisma huwa almawjuud karaami waxay ku dhaheen jismigu waa alqaa'im binafsihi ilahina waa jismi limaada lana waa qaaiman bay dhaheen binafsihi raafidigana wuxuu yihi aljism huwa lmawjuud wa sama kula mawjuudin jisman wa qaala dira ibnu camr wanajaar ana aljisma acraadu mujtamica jid sidiisuba waxaa weye jismigu waa sifaad isku yimid wa hiya alacraadu alatii laa yakhlu minha aljism tilmaamaha jismigu uusan marnayn baaba jismi la yidhaahdaa muxuu yihi wadaadka ashcariga wasaxiixu ana aljisma huwa almualafu wada soconnaa wصaxiixu ya wax kale ma hayabade wالصaxiixu ana اljism huwa اlmualaf waaqalhu juز'aani mualafaani lأna الطula wاlcarضa wاlcumqa kulu dalika nawc min التأliif wالتأliifu jaamicu lidalika kulihi ma fahante waxaas warkii warkii falaasifada iyo nimanka muctasilibku soo raray ahluislaamku dha ilan falaasifada islamku u arkay soma iyagoo ku difaaca oo lama dhigi karo warkoodii buu ka dhigay shaatu gidi isagoo jismi tacriifin ruux loogu tacriifiyey jismun طawiilu ma ruux baa jismun طawiilu cariidun camiiq ah so ahluislaam umuutiiray ulabaan bas xataa wuxuu yihi jamiic ahli lmilal muqirati lilmacaad keligeedba ma ahlo islam o dhan bu isku daray marka istilaaxa lafdu ljismi marka la idlaaqo waa mujasimi jismi baad sheegtay waxaaso dhan waa inaad iska ilaalisaan ayagaama wada soconinba karaamiyada marka leed waa mujasimo waa in la fahma mafhuum ljism cindahum maxay ujeedaan alqaa'ima binafsihi haddaad ku tacriifisay jismigu waa alqaa'ima binafsihi ilahay jismigu noqonaya agtooda kan raafidiga hishaam ibn xakam araafidi asaga muxuu yihi jismigu huwa lmawjuudu marka mustalaxaadka dawaa'ifta waa inaad fahanto si aadan u dulmin waa muwahaq kutubtooda kasoo guurinaya almuhim sheekh wuxuu kuu sheegay mafhuumka mafhuumka mafhuumka ii sheege aljism in luqawga inuu ka duwan yahay almafhuum alfalsafi aw اlkalaami aw اlmanطiqi inuu ka duwan yahay ahlua waxay dhaheen alcayn kitaab alcayn wuu idin yaalla akhriya aljismu huwa اljasadu wa huwa اlbadanu buu lehay khalilm axmed alfarayidi yuqaalu hada ajsamu min hada waxaad dhihi waa amrun jasiim waa macnaheedu idan wbihada اlاctibaari faruuxu laysa jisman mafhuumka lugawiga ah liljismi haddaynu ictibaarino ruuxdu ma aha jismi ma aha lianna ruuxdii jurmi ma laha aan aragno cumqi iyo culays iyo khilad ma laha iyo qaro iyo xajmi aada fiiriso aayadii qur-aanka ee macnaha taageerayay ayuu sheekhu keenay marka macno kale wuxuu noqdaa jismi wuxuu noqdaa oo kale alaliid alkhaliid shayga ka adagna waa noqdaa alkaiif taqulu carabu hada jasiimun wa hada ajsamu min hada ay akladu minhu aqladu minhu way ku cidlaaqaan ama ahlulkalaam way ku wereereen haddii nin meeshu doonu la aaday qaybtan dambe ii dambeysay sheekhu teegay haddaba maxaa inoo yimid macnaha ayadda ku ahlulkalaam jismi waxay dhaheen huwa lmawjuud qolyaha sidaa ku yay ahaayeen hishaam bin xakim araafidi raggi la halmaal wa minhum man yaquul huwa alqaa'imu binafsihi karaamiyadii wa minhum man yaquul huwa almurakabu min aljawaahiri almunfarida ashaaciri ahlulkalaam say u badan yihiin <coughs> saddex madhab baa meesha ku jira aljawhar ahlulkalaamku ashaaciradu kow ka yihiin waxay qabaan iyo amcuzaladuba waa alju ladi laa yatajaza aljuزu ladi laa yatajaza walaa yanqasim haddii la furfuro oo la furfuro oo la burburiyo aan weligii qaybsamayn aljawhar almufrad aw aljawahir almunfarida aw almufrada cagsiga falaasifada kasoo horjeeda madhabkaa oo ah jawharku waa aljuz aladi laa yanqasim aladi cafwan laa tantahi qismatuhu baan rabaa weligii wuu sii qaybsamaya falaasifada qaba iyo baaniyada iyo manaaiqada iyo aljawhur ashacir waxay dhahdeen ahlukalaamku waa aljuز aladi laa yatajaza walaa yaqbal inqisaama wa aqalu shayin aqalu shayin min ashayi laa yanqasim wey miiska marka la burbuyo la wado qaybta u dambaysay diidda inay qaybsanteen yanta ah oo mafhuumu dara la yidhaahdo bay jawhar u wa min tilka aljawaahir tatarakabu minhu lajsaam wa min tilka aljawahir tatarakabu ajsaam bay qabaan madhab ka soo horjeeda waa madhab alfalaasifa aljawhar waxay dhahan wa aljuzu aladi laa tantahi qismatuhu aw tajzi'atuhu weligii waa socdaaba sheekhu marku uu tilmaami doonaa kaasna madhab ka soo horjeeda madhab ahli islaam oo ah jawhar wax la yihahda horta maba jiro in la inkiro hadduu jirana jus juskaad sheegteen ima an yaqbala alqismata inu aqbalo inuu qaybsamo sii qaybsamo marka u dambaysana lamid buu noqdaa ama u baaba ama yastaxilu ilaa shayin aakhar shayga marka la burburiyo la wado si loo wado wuu baaba ama ama shay kalou noqonaya laakiin hal meel buu taagnanayo ma aqbalaya qismo ama weligii wuu sii qaybsami ilaa ma laa nihaaya waxay dha wax jira ma aha madhabka ahlu sunnaha ay mareen baa ilaahay waainuu inu iyo hadda la arkay cilm alfisiya walkimiya markii la barta hadda wax walba maba jir waa la kala baxaya ma jiraan shaygu muka xadkaa gaaro maado kale isu bedelaya ama wuu dhammaanaya walidalika fuqadu waxay kala qaadeen bayna mafhuum اlistihlaaki wa mafhuum اlistiaala mafhuum listihlaak yani fiqigu moogta waa cala alghariis cala alfitra bay fuqada ku socdaan waxaan wereersan ma aha fiziya hayuur aqooni baa ilahay waafajiyey <laughs> mafhuum listihlaak waa maxay matalan dhibic yaroo kaadi ah ama dhiiga ayaan caano ku daray bakeri canantis ku siiyey haddii hadda la baaro he oo la saaro mi jira ama telescope lagu fiiriyo oo maqbar maqbar la geeyo waa la arkayaa canaasirtii iyo maadadii dhiig ahayd ama khamrada meesha aan ku daray waa la dareemaya idan dhiiggi meesha waa ku jiraa ustuhlika waa laga xoog batay uliba calayhi bilkahra waa la muquunshay lakinahu waa mawjuud hada mafhum istihlaa hayga laakiin marka la baabi'iye laga adkaaday asagu meesha uu ka baxo waxa leedahay mafhuumul digada hadda haddaan intaan aan dambas ka dhigno oo hadda la geeyo telescob canaasirtii iyo maadadii iyo dhadhankii iyo manaaficdii iyo suntii iyo fayraska ay lahay saxaaradu ma yeelanayo maado kalu noqonaya waxyaaba kalaa ka soo baxahaya istixaala walidaalika fuqaadu ka niqaasheen haddii saxaro la gubo oo dambas laga dhigo ma lagu gebagabaysan karaa fuqahadu markaa maxaad ka leedihiin meel meeshanoo bannaan anugu iskaga saxaroon jirayba caraan waayey alaabta intaan qabtaan shiday dab geliyey saan u waday waxaan ka dhigay jawaan dhan waxaa meesha ka soo saaray dambas ah dambaska intaan ku soo qaato baaquli oon meel intan ku gabagabaysan kara sawaab waa in lagu gabagabaysan karo lann waa uraab ciid buu noday istiaal ku dhacday istixaala ku dhacday jalaalada nabigu wuxuu neefka neefka geela ama lo'da ama neefka adhigaa ee saxarada cuna nabigu wuxuu idhi xaanihiis yaan la dhimin hilibkiisana yaan la cunin fuqadu marka waxay iskugu khilaafeen ma istixaalaa ku dhacday mise istihlaag baa ku dhacay neefkan waxaa loo xarimay wuxuu cunay saxare iyo nijaas ahaa lam yastaxil istiglaa ku dhacay bidaliil neefka xoolaha kale wuu ka sur duwan yahy wuu urayaa dhiidkiisu caanihiisu waa ka duwan yihiin suudhiisu markuu dhidido xoolaha kale wuu ka duwan yahay marka istixaala hadday dhici lahayd ma ureen inagoo raashiinahaan cunno nagama soo uraan allahuma in xulbaddu ay dhib keenta mooye xulbadda ninka cor way ka soo urtaa almaa sarfa saxi ay dambeeyeen warkooda marka inaan isfahanaan rabaa labadaa mafhuum baa ku jirta adugu saddexdaa madhab madhabka sawaabkaana jawahir aljawaahir almufrada wax la almunfarida alati laa taqbal qismata aw tanqasim ilaa maali anhaaya waa war baatila madhab ahli lkalaam iyo madhab alfalaasifa weeye wasawaabu ima an yastaxiila ila shayin aakhara wa ima an yantahiya wa ima an yantahiya hada huwa sawaab aan iskaga tagno ومنهم من قال هو المركب من المادة والصورة المادة الهيولنا way dhahaan maadadu waa shayga maadة الشhay shayga laga keena الصورana waa hay-ada iyo qaabka shayga loo sameeyo bacda tarkiibihi وكل waala يقول إنه مشhاaر إليه إشhاaرة xisiية qolya wa jismigu waa ma يuشhaaر إليه إشhاaرة xisiya waxay rabaan inay ku dafiraan culwllahi calaa khalqihi wa mubaayanatihi lilkhalaa'iq bay rabaan lanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naga sarreeya addoonka muslimka iska daciifka ah ee fitrihiisa ku hadlahaya en falsafa iyo balaayo aan ku aafobin ilahay baa iga sarreeya farta kor u taagahaya wminhu man yaquulu laysa bimurakabin la min hada walaa min hada waana qowlu akar الnaas buu sheekhu yidhahdaa waminhu man yaquulu laysa bimurakabin هذا وانا قول أكثر الناس بالشيخ يدده ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا لا من المادة ولا من الصورة لا من الجواهر المنفردة ولا من الهيولة بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هناك وهنا إنه هنا وهناك قول أكثر الناس ووركا تنبو الشيخ التريا وإذا هذا صوابك وأنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا يوم حيده والمركب من المادة والصورة يا كو شيء وركا هذا اسكوت ee luqat lcarab ay sheegtay huwa aljasad qur-aankuna kala qaada wazaadahu basatan bilcilmi waljismi tucjibka ajsaamuhum wain yaquluu tasmacan liqowlihim hada huwa sawaab wاsawaabu anahu laysa murakaban la min hada walaa min hada ba ku yidhahda sheekhu kitaabkiisa minhaaj sunna fiiriya mujaladka labaad shan boqol soddon iyo soddon iyo ko ka fiiriya iyo dargeena intaba waa ku sheega sharxulmaada wasuura waxaad ka muraajaciin kartaan daru tacarud alcaqli wanaqli mujaladka saddexaad siddeetan iyo afar wixii ka dambeeya qaybtan dambe ee sheekhu uu sheegay ee ah ee ah uu yihi sheekhu waa wkulhaa yaquul anahu mushaaru ilay ishaara xisiya maxalu itifaaq baa jira khilaafku inta dambe wey khilaafku ku jiraa jismigu maxaa laga sameeya uu ka yimaada ka tarkiibsan yahay baa khilaaf ku jira ama ana kula maa ilayhi min almakhluuqaati in jismi la odhan karo way isku waafaqeen qolyaha mutakalimiintu ahlulkalaam oo dhan walfalsafa kul ma yushaaru ilayhi kul maa yushaar min almaxsuusaati wاlmacquulaat inuu jismiga isku waafaqeen maaka maxaa ku yimid haddaad ilaahay subxaana wa tacaala aad ishaartay ishaara xisiya oo jihat alfowq aad ku ishaarto iyo alculuw maxaa ka soo booday mustalaxoodii ilaahay inuu yahay jismigaa kasoo booday mustalaxoodi marka loo fiiriyo marka yaan lagugu gaadin howlahaas a la ogaado qaybta u dambaysa inta kale waa iska caddahay waad fahanteen macnahaas macnaha meesha sheku sheeg muhiim wshayu faqrada u dambeeya fiiriya wshayu inamaa tudraku xaqiiqatuhu ima bimushaahadatihi aw bimushaahadati nadiirihi waa muhiim maqطacaan faqradan sheekhu uu tilmaamay wshayu shayga jira wuxuu doonaba ha ahaadee inamaa tudraku xaqiiqatuhu wamaahiyatuhu ima bimushaahadatihi bilxawaasi اlhams in xawaasta shanta lagu arko la uriyo la dhadhamiyo la taabto la maqlo la arko aw bimushaahadati nadiirihi ama shay lamid aad aragto ood oga qaas qaadato shay nadiirka nadir ad oga qaas caqligaa iska leh laakiin shayga xawaasulkhamsa lagu dareemo isagu waa shay jusi oo mucayan ah walaysa kuliyan caqligaa marka wuxuu leeyahay shaygan shaygiibuu u egyahay oo oga qaas qaadanaya maadaama isku muwaasafaad isku tilmaamo noqdeen isku mid buu ka dhigaya camaliyadda marka qiyaaska ah waxaa iska leh alcaqli quwat lcaqli baa iska leh almufakira maxsuusaadka haddaba waxaa idin yimid marka shay aydan arag xaggana wax lamida aydan arag oo allah subxaanahu wa tacaala seed u damacdeen he inaad gelisaan qiyaasu lgaa'ibi cala shaahid inaad qiyaas gelisaan qiyaasu tamhiilin aw shumuul aada gelisaan waa mushkilo washay inamaa tudraku xaqiiqatuhu ima bimushaahadatihi aw bimushahadati nadiirihi aathaarta iyo sifaadka shayga wujuudkiisa unbaa lagu gartaa oo lagu sugaa laakiin markaad rabto inaad takyiif iyo sifaad khaasa aad ka bixiso hayrkiina aad uga qiyaas qaadato labad ku qasbantahay inaad asaga aragtay iyo inaad mid asaga lamida aragtay haddaad hal libaax ku aragtay galbeed ood fahamtay libaax oo adoo bari joogo libaax kala lagu tus waxaad he iska daa kii un weeye kii balaayo qabaha dadka layn jare wey abeesada yar waa dili sidaa taweyn u disho maxaad u dili maxaad le markay kacdo dhibkiin bay soo wadaa shaygu marka iskii in loo arko iyo in wax lamida ah la arko baa lagu haleelaa xaqiiqadiisa bitafsiil marka ruuxdii u imow ruuxdii ayaduna maydan arag wax lamidana maydan arag seed u tilmaamaysaan ama tilmaam oga anfinaysaan bitafsiil ishkaalkaas marka iska ogaada meelahay ku khaldameen waxay qolihii manaadiqaday ka mid tahay manaadiqadu khata waa cilmi fiican laakiin laba meelood bay aada ugu khaldamaan baab alxuduud iyo baabu maraatib adilla waa laba ku fashilmeen wey dhibkoodu ka yimaado tasawuraad iyo tasdiiqaad bay kugu qaybinhayan kadibna tasawurka waxay kuleeyihiin waxaa lagu galaa alqowl shaaric ama alxad xad iyo shaaric muxuu yahay waa alafdu daalu calaa maahiyati almaxduud xaqiiqada iyo baxdiga cilmigan wuxuu keenayaa laysa hunaaka tasawur wax la yidhahda maba jiro kulu tasawurin qablahu tasdiiqun hadihi alxaqiiqa alcilmiya shee maxamed tasawurka u horeeya oo tasawurku waa mafhuum basiida waxa waa iska falsafadoodii wey ama alxaqiiqa alcilmiya ma min tasawurin ila waqablahu tasdiiq shayga markaad tilmaamaysa sheekh maxamed horta hore maxaa ka horeeya markaad xadaynaysa maxaa ka horeeya a inaad taqaanood aaminto inuu qaliyan soo maha iyadoo waa tasdiiqi de xukunta inuu qalin yahay atasawur waxaa ti waa mafhuumu basiit qofka xaliili waa qof yaqaani laakiin anaa tasawur hada shay tasawurkii markaan hela waxaan u baahanaya shaygan inaa ogaado qof yaqaana yaa marka ii xadeyni adiga xadey xadka markaad xadeynayso maxaa ka horreya xadkaada ha tasawurkaada maxaa ka horeya shaygan jaahil baan ka ahay mhm. laakiin waan waan waan haleelay hadda mhm. laakiin jaahil baan ka ahay mhm. waxaan u baahanayaa tacriif tacriifta marka la dhaho baan hadhow aniga dhihi karaa waxan waa qalin ama ma ah adiga tacriifinayaan raba adiga tacriifinaya ay tacriifinaya sheekh markaan shaygan aan tilmaamahay marka hore aan isha ku dhuftaba shayga waa inaan markaan xoog imaan waayo markaan qeyga ka saarayo shaygan adoo calaa xaqiiqatihi u fahmin ma taswi ma taswirin kartid misaal sheekh telefonkanaa soo baxay tasawur ma aha kee macrif adigana jaahil marka hore kii ka- kaa horeeyaa u sawiray tasdiiq baa kasii horeeyey بالنسبة للأشخاص ما مركز may markaan fiirinayno qofka markaan telefonaa soo baxo waagii ugu horreysay waay haye shayga waan arkay yaa kuu tacriifay telefoonka adiga yaa kuu qeexay markaan arkay kii yaqaana wuxuu dhahaa waxaan ka hadlay waa lafdiga waxaa tiri telefoon waa shay shay noocan noocaasa hada huwa taswiir alqowl xuduud baan ka hadlayna ma huwa ad ad iyo tacriif waa allafdu he maxaa tirana allafdu daalu calaa maahiyati lmaxduud ma tahay misa ma ah oo awsaaf daatiya oon laazim ahayn lagu tacriifiy alaabtiini waad garanaysaa tasawuri waa waa maxay waxaan ka hadlaya alxad baan ka hadlaya dib ha u noqonin idan markuu tacriifinaya asagoo uu kuu xadaynayo ilan aafatum waa filxuduud baanu ku niri iyo in la kala qaado awsaaftii iyo maraatib alcilmi bay ku fashilmeen xadki iyo tacriifi waa alqowl he calaa maahiyat lmaxduud ninka wax xadaynaya ee wax sawiraya ee mucarifka ah muxuran muxuu soo aaminay haye hmm. eh, cayaarta lama firinayay hmm. laakiin asl macrifa mhm. ninkaasi musadiq tasdiiq baa usugnaada tasdiiq baa u horeynaya kani tacriifinaya hatta sheekh tacriifta hesho shay ma noqon karta nafi shayga anoo ma mhm. anoo tasdiiqla oo anoo tasdiiqinay see u tacriifinaysa maya marka u horeysa waxaan shay ma ma kartid meesha tasawurkaa ah, xataa ay taxriifin ay tasawur baa u horreeyey markuu tasawurtay waa la barin bay bayse usocota galaysaa miya dib dib u feeriy dib u feeriya hawsha ayadaa sheekh meeshaa way ku saxan yihiin waad arki doontaan dib baan ugu noqon doonaa ilaa hadda hadda waan ku mashquulaya haddaan baxda idiin galo washay inamaa tudraku xaqiiqatuhu in ima bimushaahati aw bimushaahati nadiirihi taasna way ku fashilmeen waxay kale ku fashilmeen masalada ahayd walaa yufiidu lqaطca bidaliili qiyaasu listiqraa'i watamhiili taana waad arki doontaan waxay kale ku fashilmeen alwas- alfarqu bayna alwasfi الذati والوصف العرض اللازم غير المفارق للماهية ولا كروي غزالي حتى وقرتي نمان كان nimankana fashilkooda ahlu kalaam muxuu noqday intaa idiin soo sheeg qiyaas alghaa'ibi ala shaahid cala shaahid ahlu kalaam marka qaybtaas iyo meelaan qiyaas gelin oy oo ah qiyaas meelaan gelin umuur alghayb umuur alghayb waa meesha uu sheekhu yuri washay inamaa tudraku xaqiiqatuhu ima bimushaahadati aw bimushaahadati nadiirihi su-aal baa kaa raacday Hmm. yaad ku dhegaysta iyay khushaysaaba aslu macrifa waa waa alxawaas aslu macrifa ha aslu macrifa sheekh wuxuu ku hormariy waa alxawaas alkhams qiyaaskuna azaadi buu istarkiibinayaa isagu yaqiisu calayha fayukahiru lmacluumaat caqligu saasuu samaynaya caqligu asagu muxuu sameeyaa maxalil weeye maa mafhuum kulli uu ku tarkiibinaya wuxuu le halkaanaan maray intaasoo ruuxaan maray saasay ahaayeen haddaba nawcul insaan waxaa asal u ah tilmaantaas yuasil alqawaacid alkuliya amacaani alkuliya udejinaya wuxuuna ka istimbaadayaa xiskibuu ka duulaya haddaba xisku wuxuu ku dhisan yahay ima idraaku shay bixaqiiqatihi aw bimushaahadati nadiirihi asalkiisu waa intaa caqliguna waa muxalilkii hawshan qaydi lahaa iswaafajin lahaa iskaga qeys qaadan lahaa w mhm. mhm. asal xageed ka keentay asal waxaad ka keentay raad meel maro oon ruux lahayn mada arag ha waxaad hadaba adduunka intaan le-eg allah abuuray allah abuuray baa jira caqliga wuxuu ka duulayaa juziya kadibna wuxuu uguud intiqaalayaa macna dihni oo kulli ah asaasu lmacrifa marka waa alxawaas akhbaarta asalkeeda xaggee ka timid so khabar alambiya ma aha axadka u horreeya nabi arkay baa warkii kuu soo gudbiyey macluumaad mutanaaqilay noqoto habatat biariiqi اsamc aslu lmacrifa waa alxawaas ilahayna siiyey ina asamca wاlbasra wاlfuaada kul ulai kana sayihu cinda rabika makruha kulu dalika an mas-uul afwan afwan marka saa iska ogaada hawshaa marka sheekhu wuu soo khulaas hadday nafyu sifaat ruux in la anfiyo waxaad noqo tactiil baa ka laazimay in lagu shabaho makhluuqaadka kalena waxaa ka laazimay tamhiil iyo tashbiih waa makhluuq oo ruuxa tilmaamihii rabbi iyo rasuul u sheegan haddaad diido waxaad noqotay mucatil lixaqiiqati ruux haddaad makhluuqaad kale ku shabahan waxaad noqotay mumathil mushabih liruuxi bigayriha oo kala duwan yihiin haddaba alla maxaad moodaa wey subxaanahu wa tacaala walilaahi almathalu laclaa qiyaaskii ay alwlaaba bilaabanaya nacam intaanan intaanan aadagelin khaatimada khaatimada intaan aada bilaabeen qawaacidda khaatimada qawaacid dhowra ku dul wareegaya ee baabkan shanta qaacido usoo horeysa ayaan idiin dareerinaya kadibna cashirka wadaadka akrinaya alqaacida alulaa أن الكلام إذا تعقبه تفسير كانت العبرة للتفسير ويسقط اعتبار المفسر هي القاعدة hadalku waduu dheer yahay hadduu gaaban yahayba haddii intii la sheego ay daba dhacda jumlo cadaynaysa muraadkii hore iyo qeybta hore waxaa la ictibaareen wax lagu dhisi waa qeybta dambe mufasirada wax cadaynaysa tii hore macna ma laha أن الكلام إذا تعقبه تفسير كانت العبرة للتفسير ويسقط اعتبار المفسر قال فحول إن العرب إذا ألحقت بلفظ يستقل بنفسه لفظا لا يستقل بنفسه صار اللفظ المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه إن الفانتين مرة القاعدة الثانية أول الكلام يتوقف على آخره ida kaana fi aakhirihi maa yugayiru muujaba awalihi tii hadday la macno tahay aa macaani isku dhow oo la kala bedelo awalu lkalaami yatawaqafu cala aakhirihi ida kaana fi aakhirihi maa yugayiru muujaba awalihi hadalku hadal waa kii dambe soomaali way yaqaanaan qaacido ogyihiin hadal waa kii dambe macnuhu iyo ictibaarku xukunaya hadalka qaybsa dambe ay ku jirto lafdo iyo macno bedelaya ilaaqi iyo mafhuumkii hore alqaacida athaalia xukmu lafdi lmuqayadi yukhaalifu xukma lafdi lmulaq hadal dabran iyo hadal daysan oon dabrani waa kala duwan yihiin waxaa koo laga cabira qaacidada allafdu idaa qurina bihi ma yubayinu macnaahu kaana huwa aahirahu allafdu idaa qurina bihi maa yubayinu macnaah kaana dalika kaa dambe ayaa daahirulmacna daahiru lafdi ah yani allafظ ida qurina bihi waxaa lagu xidhiiyo oo la raacay ma yubayinu macnaha kana dalika huwa daahira hadalkan daahirkiisu ama lafdigan daahirkiisu ama ayadan daahirkeedu waxay ku xidhan tahay siyaaqa iyo alfaad oo dhanoo la ururiyey macnahay tuste ee majmuuca ee ma aha lafdo goonood goono oo la istaagayso alqaacida araabica muطlaqu lafdi yuxmalu cala lmutacaarafi bayna اnnaasi fi mukhaaطabaatihim mulaqu lafdi maxmuulu cala mutacaarafi bayna annaasi fi mukhaabaatihim lafdiga mulaqa waxaa lagu xambaaraya curfiga markaa jira iyo hadalka markaa socda ayib nin walaalkaa la dilayaa qolihii baad u tagaysa matalan ama dhib loo geysa waxaad le hebelow inaad idishay ma og tahay muxuu ka wadaa anaad idishaa dhiiggayga inaad gashay oo weli ii cudurdaarin ma ogta oo gormaa anuu nin baan meel dagaalanoon feedhay gormaad wax ku yaad leedahay tahay qolyihii hub caadaadda soo ruuxleeyey dadaad siyaaqaadka soomaaliga afka taqaana waxaad leedahay ni waa runtaay laakiin waan soo socday waan sabeen xidhahayaa idan muطlaqu lafdi maxmuulu cala mutacaarafi bayn naas alqaacida alkhaamisa almadkuuru bilmacna kalmadkuuri sariixan almadkuuru bilmacna kalmadkuuri sariixan waxaa kaloo la yidhahda qaacida laga cabira athaabitu bimuqtada alkalaami fima yarjicu ila tasxiil kalaami kalmusaraxi bihi athaabitu bimuqtada alkalaam hadalka macnihiisu wuxuu keensanayo fii ma yarjicu ilaa tasxiix اlkalaami oo weliba keensanaya hadalkii in la saxo kalmusaraxi bihi in lagu dhawaaqay lamid tahay qaacida lixaad adigu dib baan udhigaya oo ku saabsan majaaska iyo ninka wax awilaya waxyaabaha laga rabo laakiin aan ku dayna shantaa qaacido hore nacam axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala faslun وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك ونحو ذلك والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفي الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح إذ, لي إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي كما أنه لا يحاط به وإن علم فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يح لا يحاط به رؤية فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثباتا ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه فالذين لا يصفونه إلا بالصلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا وكذلك من شاركهم في بعض ذلك ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مهايث له إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة وليست هي مستلزمة صفة ثبوت ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال بل هذه الصف بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو أو المعدومات فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل له فهو فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى ميتا أصم أعمى أبكم فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر يمكن, يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة وأيضا نعم, نعم. baarak allah fiik sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayhi muqadimo iyuu soo sameeyey kadibna laba asal ayuu soo sheegay alqowlu fi sifaat fi bacdi sifaatika alqowli fi bacdin asalkii labaadna alqowlu fi sifaatika alqowli fi daat laba mihaalo mihaalu ljanna wa mihaalu ruux khaatimo wanaagsan oo gebagaba ah ayuu ku gebagabeeyey oo man nafa sifaat aruuxi kaana mucadilan waman malha bغayriha min almakhluuqaati kana mumaila mushabiha sidoo kale ilaahay subxaanaه wa tacaala sifaatkii sifaat اkamaalka axadka u diida kaana mucailan makhluuqaadkiisi axadka ku shabaha fi sifaat اkamaal kaana mushabihan mumaila si looga badbaado marka khaatimo ayuu sameeyey khaatimadu fi curfi waxaa la rabaa inay ka yaraato cashirka badankii iyo kitaabka badankii laakiin ariiqat ibnu taymiya way ka duwan tahay raa'iq almualifiin ayb istidaraadkiisa keliya waa laga inu hal kitaab noqdo hadi اkhaatima labadii asal ee sharxiiso dhan way ka badan tahay toddoba qaacido wey toddoba qaacido lakin sheekh wuxuu khaatimo u yihi limacnan mawjuudin fi lkhawat fi lqawaacid toddobada qaacidaba labadi asal kama baxahaya toddobadii qaacidaba labada asal keliya oo faahfaahsan bay u adeegayaan idan marka hadalku ha la balbalaadhiyo ha la sharxe laakin wuxuu yahay uun wuxuu gebagabaynayaa oo gunaanadayaa labada asal ee waaweynaa saasuu sheekhu khaatiba ugu bixiyey fa fiiha qawaacidu naafica qaacidada uulaa wuxuu hi sheekhu ilahi waxaa lagu tilmaamaa bilihbaat oo sifaat lkamaal baynu usugayna alihbaat ay fi sifaat lkamaal sifaat lkamaal baan rabbi usugayna subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo ku tilmaamaynaa binafyi wa hiya nafyu naqaais wa huwa nafyu naqaa'is naqaa'ista ilahay ka anfinaynaa cajiga sinada luquubka adiladaa badan oo sheekhu sheegay nawmka waxaasoo dhan waa maxay ilahay waa mawsuufan bilihbaati waa ihbaatu sifaati اlkamaal waana mawsuufan biاnafyi wa nafyu naqaa'isi canhu asalka hadda marka uu dheereeyay qaacidadu marka wuxuu sheekhu ka rabaa inuu madmuunka ka dhigo nafyiga maxdiga ah diidada iyo wax ka takooridda maxdiga ee dhartiran tiran een xambaarsanayn kamaal iyo wanaag aan xambaarsanayn laysa bimadxin laysa bimadxin shaygu waxa ma ah oo saas ma aha markaad tidhaahdo diidadaadu waa inay xambaarsan tahay macno wanaagsan haddaan ku dha matalan hebel fulay ma aha maxay xambaarsan tahay macno wanaagsan oo ah geesinimo geesinimo haddaan laakiin ku dha hebel bini aadan ma ahana maxaan ka wadaa waxay xambaarsan tahay dami naqsi bay xambaarsan tahay bani aadam mae waa bahla wey xayawaanaadku ka baxay dameer ruweeye wey ama waa ama waa dhurwaa iyo waraabe yani nafyigu marna wuxuu xambaarsan yahay cay marna wuxuu xambaarsan yahay madxi hadduu labadaba ka dhartiran yahay laysa bimadxin walaa bidamin idan haddaba nafyiga xambaarsan naqsigu ilahi waa munazahun canhu nafyiga xambaarsan dami iyo wasfu kamaal madx midna xambaarsanayna fii xaq illahi naqsi buu noqonaya ilahay waa in lagu tilmaamo bisifaat اlkamaal laga anfiyo sifaat الnaqsi haddaba annafyu اlmujarad aladi laa yatadamanu madxan laysa madxan walaa daman baan leyna asaalatan fii xaq illahi wuxuu noqonayaa naqsi buu noqonaya macnahaasuu sheekh qaacidadii ku ururiyey mawsuufun bisifaat اlkamaal wa mawsuufun binafyu naqaa'isa wاnnafyu huna qaacido marka nafyiga ka baxaysa annafyu اlmaxdu aladi laa yatadamanu madxan walaa kamaalan ilaahay lagu tilmaami maayo adiladii o dhan buu keenay maxaa yeelay nafyiga maxdiga waxaa lagu tilmaami karaa bilmacduum wاlmumtanic wاlmawjuudi wagayrihi haddaba marka haddaad nafyi maxdi oo mujarad rabi oo la timaado waxaad ku shabahday macduumaadki mumtanicaadki waad ku shabahday hawshaasuu sheekhu aad uga hadlay maslada ku saabsan ru'yada oo laturku absaarna baxi fiican buu ka sameeyey waa idin caddahay wax ka badan oo kaga noqonaya meesha ma jiraan waxaa ii soo hadhay tacliiqaas ninkii mujaahidka ah ee boqorka ah ee hindiya iyo afghanistan badankeed iyo bilaad ma waraa nahri ka talin jiray qarnigii shanaad hijrada ilaa afraad maxamuud ibn subatakin la odhan jiray alghasnawi waa faatixulhindi baa loo yaqaanaa hawsha uu kuu sheegay sheekhu waa dood uu ku sheegay kutubtiisa kale sheekhu ku sheegay daru tacaru caqli buu ku doodan mujalladka lixaad laba boqol konton iyo labo ilaa laba boqol konton afar ka akhriya majliskii boqorka maxamuud waa ninkii shaaficiyadu ay salaada xanafiyada tuseen ee qafaala shaashi uu ku diri jiray xanafiyo ninkii wey boqorkii wey sidoo kale marka ibnu fawrag oo sheekhu alashcariya fii casrigii ahaa iyo maxamed bnulhaysam alkaraami oo shaykhu lkaraamiya almutakalim ah raazi meeshuu ashaacer u joogu ibnulhaysam u joogaa maaalib oo abilxasan ashar ninka qoray wey ee mabuucada ah musiibada ah hmm? maaalib ibnu bashir waa asaga de soo abulxasan ashcari maaha idan maaalibta ninka qoray wey waa mutakalim isnacay madhabkan karaamiyada ninka soo dhaweeyey ee madhab macquulaba ka dhigay waa asagaa la yidhahdaa ayagaa ku dooda marka majliska boqorka ay ku doodeen ibnu fawrag oo ilahay culugiisa inkiraya calaa khalqihi iyo ninkuna sugaya ku dooday boqorkii baa doodii dhagaystay xulin fawragow waxaad sheegtay iyo rabbi ii qaad buuri mayis lanaa bayna hada arab aladi tuhbituhu wa bayna almacduum buuri boqorki muta cala fidru ku hadlahaya wuxuu hi waxaa tiri uh, uunkiisa kama baxsano oo kuma dhex jiro oo kan oo kan wuxuu shayga macduumkan jirin iyo allaha aada caabudi ee ii kala saar isku dhamaata odoodtii saa darteed waxaa la sheegaa inuu boqorku dilay ibnu fawrag oo la sumeeyey boqorkaa dilay boqorkaa dilay ha oo ibnu fawrag baa la dilay dooda wixii ka dambeysayba wuxuu ninkan ilahay ma aaminsane ummaddu iga afaynin bal hawshiis ha la fiiriyo baa la sheegaa kadibna waa la sumeeyaa la sheegaa laakiin kulli aathaar ku sugan oo saxiixa ma jirto ayib ya taa hawshaas macna malehe ninka doodaanu eeday usuusha way wada qabaan keligii lugumadda ashacir dhan baa lagu layn lahaa alcaradu laa yabqa zamaanayn nubuwadu iyo risaaladuna waa wasfi awsaaftuna laa tabqa zamaanayn waxay qabaan ashaaciro asal khariban oo alcarad wahuwa sifa laa yabqa zamaanayn hadda markaan soo fadhiistay hadalka aan ku hadlahayay iyo muuqaalkan xasaan ilahay had dibbuu ka abuuraya fii kuli laxda ilahay waa abuuraya jismigaygaa jooga amaa wasfigu yatajadad fii kuli zamanin wa haaniyatin wa laxdatin rabbaa wasfi cusub abuuraya lianna hadalku iyo tilmaantu waa wasfi iyo carad walcaradu laa yabqa zamaanayn alacradu fii tajadudin mustamirin nabigu hadduu dhintay waa waa laba zamn zamn الxayaaةi wa zamn الmowt wاlcaradu hiy النubuwa laa yabقى zamaanayn haddaba nabigu markuu dhintay nabi ma aha la ilzaamiya ashaacir waana laazim aan laa maxida canhu laa yabqa zamaanayn horta ma burto tii hore hal balat balat laakiin wasfigoor wuu guuraya ku kala degaya Ah. Mm-hmm. nabinimadii mar ma burtay hal balat nubuwatu fii laxdatin fahuwa kufru muxuu gacan geli waaye inay sidaa qabeenna bisanadin caalim buu kusoo guuriyey ibnu xasm xadaanihi abu waliid albaaji can abi jacfar asimnaani can abi bakr albaqilani can abi xasan alashcari buuri wa huwa shaykhu lashaacirati wa muqadamiihim fi hada الزmn bulwad albaaji oo taqaanaa almaliki soo sheekhu ashaciri ninka ashcaariyaba geeyey ma aha aafada andalus ba geeyey shahabiga ma dhiman taasi ka carreen miya ha maxaa looga carari waaye muslim asal muski- musi- musiiba waa asalku alcaradu laa yabqa zamanayn ma aha waa naarun taxta aramaad aaf oo dhan baa ku jirta inasfaana ila tahay marka welidulbaaji baa ka soo guuriyey can he can abi jacfar asimnaani an abi can ibni fawra ka soo guuriyey bisanad abilxasan ma wacan yaana gaadhin ibni fawra waa ninka lagu dil qabay marka wuxuu ibnu jawsi alaau lakum ashaacirow ilaahay uunkiisa kama sareeyo cawra waaxida oo waxaa ka laazimay laalaada waxaa ka yimid ilahay ma jiro laa daakhil caalam walaa khaarija walaa mubaayin walaa maxaa ka laaimay ilahay laa wujuuda lahu cawra aaniya kitaabka qur-aankeena dhex yaalla kalaamka ilahay ma aqadin alfaadan la akhriyi iyo xuruuftan ilaahay ma laha ma kitaabkan baqara ka bilaaban ah, ama faatibabinaas ilaahay ma laha alfaadan waa makhluuqo ama jibriil baa ku hadlay ama nabigaa ku hadlay ama hawadaasa intii lagu abuuray baa lalis soo gudbiyey kalaamullaahi ma saa darteed bajur wuxuu ka niqaashay nebi maxamed iyo qur-aankan aan akhrina kee fadli badan nebi maxamed waa fadli lanna nabigu waa afdal khalaa'iqi wاlqur'aan lafdiyu waa makhluuq intaha alkalaam ثلاث cawraati lakum alcawra الثaaniya maxay noqotay aلثaaliثa laysa fi اlqabri nabiyu laysa fowqa alcarshi ilaahun walaa fi lmusxafi kalaam اllah walaa fi qabri nabiy alaa cawraatin lakum buui matamisan maaha masaga adiga moogtahay shuqulkabari baad ii keenaysaa ninka waa nin xambali ah maratan yuhbit wa maratan yufawid wa maratan yataxayar hawlahaas waa inaad fahanto khayr doodaa intaasay ahayd qaacidadan dambe sheekhu soo celiya waa inoo soo sheegay qaacidadii alcadam walmaalka inuu sheekhu saddex goor soo celin doono asalkii u dambeeya waan kusoo marray sheekhu ka jawaabay biajwiba haddana wuu soo celiyey afar jaabood buu ka bixiyey qaacidadaas toddobaadna wuu kusoo celin doonaa afar jaabood buu ka bixin doonaa asalka marka sheekhu maadaama uu dhib badan yahay alcadam walmalaka jawaabo afaruu ka bixiy jawaabta koobaad waa istilaaxun istilaaxtamuuhu macnaa ma laha istilaaxaadka lafteed laa tuqayir can ilxaqaa'iq buu ku gabagabeeyey ayib saa qur-aanku adiladiisii buu u daliishaday oo horaanaad soo marteen oo wuxuu ku yidhi sheekhu wailaa famaa yuusab bicadami alxayaati wasamci walbasar yumkinu wasfuhu bilmowti wasamci walcama walkharasi walcujmati min xayu luga wa min xayu sharci horaan baad soo marteen taa iyada ah wa aydan taa markayaanu ku joognaan filaya soo maha nacam أحسن الله aydan waa إليكم jawaabtii labaad markaa أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات فكيف ينكر فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي وأيضا فنفس فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال فالحياة من حيث هي هي مع قطع هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو له ذلك وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق أن يكون أحق بأن يتصف به من المخلوقات فلو لم يتصف به فمل فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه واعلم أن الجهمية المهضة كال- كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير وهؤلاء أعظم كفرا من هؤلاء من وجه من هؤلاء من- وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم قالوا إن قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه إذا قيل لهم إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك والقبول إنما يكون من المتحيز فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيقال لهم علم المخلوق علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم وإن فهذا هو الداخل في العالم وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم وتارة ما هو خارج العالم فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل كما كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ما شاء الله ما شاء الله جوابه وكبحنا يا شبادي باطل كايدا العدم والملكة tii hore waxayd waa istilaaxaad dejisateen istilaaxuna xaqaa'iqda waxba kama bedelo marka mawjuudaadka xataa aada jamaadaadka u taqaanana way aqbashaa in lagu tilmaamo mowt iyo samam iyo cama iyo kharas iyo cujmo waana sida luqada carabeed ay keenayso qur-aankuna uu isticmaalay waa inaga soo maray amwaatuna hayru axyaa'in wamaa yashcuruna ayaana yubcathuun jawaabtii labaad sheekh wuxuu uhi mawjuud kasta xata aljamaadaat way aqbashaa in sifaadka lagu tilmaamo iyo naqiidkeeda almowt in lagu tilmaamo iyo alxayaa in lagu tilmaamo cajsi iyo qudro in lagu tilmaamo cilmi iyo jahal in lagu tilmaamo wujuud iyo cadam way aqbashaa iyo naqaa'iskeeda maxaa yeelay binisbati liqudrat اllahi alba ashaamila faina allaha qaadirun calaa jacli jamaadi xayan iyadoo banaanka jada uu keena kamaa jacala xasa muusa xaya ushi nabi muuse laga dhigay abeese ordaysoo nool dhagaxii baa kala cararay marada ibtalacat alxibaala walcasiy cafwan jawaabta saddexaad sheekhu wuxuu yidhi waa qiyaas lawlawhi shayga aan aqbalin tilmaantan tilmaaman aan aqbalin wuu ka litaa shayga shayga aan aqbalin shayga aan aqbalin ka aqbala kee liita midkaan aqbalin baa liita idan haddaad ilaahay aada diideen sifaadkii aad ka anfideen liannahu laa yaqbal aada oga anfideen wuxuu la mid noqday wuxuu ka litaa marka xayigii aqbalayay noolihii aqbalayay ee sifaadka aqbalayay buu ka liitaa idan waxaad ka cararteen inaad ku shabahdaan bilxay waxaad ku shabahdeen biljamaadaad waxay ka carareen tashbiihullaahi bilxayi bay ka carareen say buu leeyihiin oo sifaadkan waxaa qaatay dheheen alaxyaa baa qaadata ilaahina haddii la siiyo tashbiih baa ka dhalanaya fafaruu min tashbiihi bilxayi fashabahuuhu ama falazimahum tashbiihu biljamaadaat faljamaad اladi laa yuصafu bاlbasr wاlcama wاlkalam acdamu naqsan min alxay اlacmى اlأkhras lannu hadda ha noqdo acmay akhrase waa qaabilun fi الzamaani اlmustaqbali inuu u noqdo uu noqdo markaasi basiir iyo uu noqdo mutakalim oo duu kalaam uu noqdo haddii la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dhici karto in tilmaanta uu qaato kaana dalika min wasfihi binnaqsi acdam mima idaa wasifa bilkharasi walcama wasam saxiix ilaahay inaad ku tilmaanto kharas iyo cama iyo samam oo hadhow ka sifaadka uu ka marhnaan karo kuwo kale oo fiican uu qaadan karo ayaa dhaanta inaad tira gebi ahaanba maba aqbala tilmaamahaas iyo naqridkeeda lasamu walaa naqriduhu wlcilmu walaa naqriduhu wljahlu walaa naqiduhu mid allama qaata kasii daran idan taas banaanku keen jawaabtii afraadna waxay noqotay nafyu nafyu nafsu nafyi baa naqsi ah aduu yidha laysa bixayin oo laysa bicaalimin walaa mawjuudin nafyu nafsu hada nafyi baa naqsi ahba anfinta aada anfiday sifada qudhigeeda ayaa naqsi ka laasimaya limaada lanno waa sifataani mutaqaabilataani hadduu ibaatku ahaa kamaal nafyigu muxuu isku bedelaya naqsi ibaatka oo cilmiga la sugo wuxuu ahaa kamaal wanafyuna waa naqsi laysa bicaalimi waxaa noqonaysa adoo yidhi ilahay waa jaahil wey maxaa y xagee ka timid falxayaatu min xayu hiya ka goo min xayu hiya inkastoo aysan jirin dee daata mujarada sh calaa usuulihim ku socotaan maca qaطci الnadari can tacyiin اlmawsuufi biha sifatu kamaal markaan fiirino alxayaat iskeedaan u fiirino ka sifa ahaan noole cafwa noolal aan dhaho noolal cilmi quduro wujuud aan fiirino allana ha u tiirinin maluqna ha u maxay tahay midaan waa sifatu kamaal ayb in la anfiyey marka maxay noqotay naqsi baa laazimaya in la diido allaba aadin una makhluuqna aadin idan laftigeeda marka waxay tahay naqsi nafyigii bay eedeen waxaa laazimay haddana jamaad rabba ku shabahaan waxaa la yidhi wuxuuna idinkaa dejitay xaqayq waxba kama bedelayo jawaabtii afraadu sheekhu ka taasay noqotay afartaa jawaabaad buu tafsiilkiisu u bataa sheekhu daru tacaarud caqlima naqliga fiiriya mujaladka saddexaad saddex iyo labo iyo jawaab saxiix saddexaad laba marka howlahan oo dhan sheekhu waa soo dhameeyey qolyihii nafyu naqiidooyinka samaynayana wuu keenay qolyihii nafyu naqiidkii basa ku gaabsanayna wuu keenay markaasuu yidhi wa aakharun wasafuuhu binafyi waa aaifa min alfalaasifa albainiya kuwa horena aaifa min jumhuur alfalaasifa albainiya ahaayeen aljamcu bayna naqiidayn iyo anafy eh, mujarad waa isku mid laba aaifo isku mida wey wuxuu hi wahaaulaai kuwan marka dambe kuwo wey waa nimanka u dambeeyey wasafuuhu binafyi lmaxdi ee yidhi laysa bixayin baan ku gaabsanaynaa walaa samicin baan dhahayna walaa basiir acdamu kufran min ulaaika kuwii yidhi naqiideenka waan tuuraynaa yidhi laysa bixayin walaa bimayitin laysa bisamiicin walaa walaa bacma walaa cafwan walaa basiirin walaa samiicin walaa samamin ayib o walaa asama atadheer midna dhihi may nimanka yidhi kuwana ka gaalsan maxaa yeelay xagee kii timid nafyu nafyiga nafyu lxayaati lazimahu naqsu oo markay ilaahay kamaalka ka anfiyeen naqsi bay ku tilmaameen wa haa ulaa'i kuwii nafyiga bas ku gaabsaday acdamu kufran min ulaaika min wajhin nafyu naqiidayn nimanka iska lahaa iyo nimankii nafyiga maxdiga lahaa dhan marka la eego nafyiga maxdiga ka gaalsan agee kaga gaalsan yahay markaad tirahda wasfulkamaal bay anfiyeen laysa bixayin walaa samiicin walaa basiirin walaa caliim baad tiri maxaa laasimay naqsi ilaahay markaa si toosa naqsi ogu tilmaantay fa anta akfaru miman nafa naqsa walkamaala faanta akfaru miman nafa naqsa wlkabaal sug sheekhay wa ulaaika kuwaas jamciya naqiideynka acdamu kufra iyaguna waa ka gaalsan yihiin min haaulaai min wajhin bay kaga gaalsan maay mumtanic bay alla ka dhigeen markaa tiri laysa bixayin walaa bimayitin macnaheeda waa maxay idan waxaa weeye ma jiro waa mumtanic ma jiro ninka hor marka muxuu kugu dhaamaa ilaahay jiritaankiisuba sugay laakiin wuxuu tilmaamay sifatu naqsin laakiin adugu hadda laazimay mumtanic ilahi inuusan jirin dhici mustaxiil fa anta akfaru min wajhin wahum akfaru min wajhin nasal marka laga fiiriyo de ilahay baynaad dafirtay ilahay umadaad tirin adde sifatu naqsi amaal ku tilmaameen iyaguse marka ugaalnimo bateen bas addan haddan isfahan dhankee laazimkee hade ha mm, maya nimankii jamcu naqideyn kama raba inaad keento laa mawjuud walaa gayru mawjuud ama laa mawjuud walaa macduum ninka yidhi laa mawjuud soma macduum wey macduum baa laazim ha hadda waa naqsi naqsi wey laa mawjuud markaan dhahay naqiidkiisa hmm. mawjuud waay nimanka waa nimankii qabay nafyu naqidayn mogtahay waxaan ka hadlayna nimanka nafyu naqidayn laysa bimawjuudin walaa macduum bay ku leeyihiin laysa bixayin walaa mayitin nimankaa maxay sameeyeen salbu naqidayn waa ka jamcihima mumtanic wey ninkii naqidayn jamciyey ilahay mustaxiil buu ka dhigay wujuudkiisiba nina wujuudkiisibu ogolaado sifatu naqsi buu nin walba dhan marka laga fiiriyo nina daatadii buu inkiro sifatu naqsi buu u tiiriyey nina daatadii buu sugo sifatu naqsi buu u tiiriyey daatadii dhammayd buu inkirayaaba mumtanic buu ka dhigay macnahaas sheekhu rabaa inuu qaybiyo raxmat ullahi tacala caleyh thaniya baan ku daraynaa lafdu اljism wاljawhar wاlmutaxayiz wاljiha kuma soo arorin qur-aanka iyo sunada sheekhu marka tafsiilkaas uu bixiyey baa la marayaa waxaa ii dhiman keliya lafd mutaxayiz almutaxayiz fi luga waa smu lima yataxayazu ilaa ayrihi fi luga alcarabiya almutaxayiz waa smun limaada yataxayazu ilaa hayrihi shayga shay kale ku biira ama xaggiisa u xayda ama u durka ama ku biiraa la yidhahdaa waman yuwalihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin hada huwa mutaxayizu fi mafhuumi lugawi islaaxan dambe iyagu ay dhisteen waxba ha ku mashquulin idan mutaxayizka fii luqati اlqur'an waa maxay waa wujuudi tuxiizuhu wa tuxiiduhu اlaxyaazu waman aw mutaxayizan ilaa fiatin soo lama dhihi markaad fia aadayso waxaa kugu hareeraysan jihaad iyo makhluuqaad anta muxaatun biha qaacidatan aan ka bilaabi doona insha allah taxayuuskana waanu dhammaystiri doonaa